أخلاقه وفعاله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaynu ka bilaabaynaa suuratu ali cimraan aayadda boqol iyo koob iyo toban waaxid waaxid waaxid waxaa ilaahay halka hore uu ku soo xusay ummaddan islaamka iyo sharaf waxa ay ku yeelatay inuu yahay xilka caamka ah ee ay isu taageen xil khaasa iyo xil caama labadaasay kala ahaayeen arrinka caamka ah oo ay isu taageen ay hagaajiyeen ay dabereen iyagoo wadiifadii rususha qabanaya ayaa ilaahay uu ku ammaanay madaxdoodana waxa ilaahay uu ku ammaanay <clears throat> hadday mas-uuliyad qabtaan howlaha u muhiimsanay qabanayaan inuu ka mid yahay alamru bilmacruuf walnahyu can lmunkar wa iqaamat ddiin diinta ilaahay oo ay cagahaas u joojiyaan aladiina in makannaahum fi lard aqaamuu asalaa wa aatow azakaa wa amaruu bilmacruuf wanahaw can ilmunkar walilaahi caaqibat lumuur waa kuwa haddaanu dhulka madax uga dhigna buu ilaahay aladiina makanaahum fi lard aqaamuu salaa salaad la-aan ma joogaana ilaahay cibaadadiisa salaada iyaguna ogaan dadkana waa ogaan sakaday bixiyaan wanaaggana way faraan xumaantana way diidaan dowladnimadooda diintay ugu adeegaan ee ma yaqaanaan diin bilaa dowlad bilaa diin ah ma ahayd dowladoodu waa mid diinta difaacaysa diintuna hagayso taasaa ilahay uu ku ammaanay waxaa haddaba rabbi halkan uu ku tilmaamaya haddii dadka muslimiinta ahi diintooda ay ku camal falaan ama waajibkan ay isu taagaan alamru bilmacruuf wannahyu cala almunkar shayaadiinta iyo kufaartu way ka xanaaqayaan magacaa ciddii soo qaadaysa ciddii xumaanta diidaysa ciddii wanaag faraysa waayo arrinkaas iyagu taabanaya kolkaasaa ilaahay uu tilmaamay weerarka ay soo qaadi doonaan inuu yahay mid fashilmaya oo aan waxba yeelaynin qofka muslimkaa maadaama ilaahay uu garabsanayo alla wuxuu yidhi lan yaduruukum idinku dhibi maayaan gaaladu ilaa adaa afxumo mooyaane wain yuqaatiluukum haddii ay idinla dagaalamaan yuwalluukum aladbaar xagga dambe idiin jeedin doonaan uma laa yunsaruun loo hiilin maayo hiilimaad ilaahay kama helayaan duribat calayhim waxaa lagu duldhisay oo dushooda la yeelay addillatu dulli baa ilaahay saaray aynamaa huqifuu meel kastoo lagula kulmo waa dullaysayn ilaa bixablin min allah ilaahay oy xadhig ka haystaan mooyaane ballantii ilaahay qaataan mooyaane wa xablin min annaas dadka xaggooda inay ballan qaataan oy xadhig ka cuskadaan xadhig xidhasho xagga dadka ah wabaa-u waxay la noqdeen ay dusha ku qaateen biqadabin min allah cadho weyn oo ilaahay xaggiisa ka timi wa dulibat calayhim dushooda waxaa la yeelay almaskana miskiinnimo iyo faqiirnimo daalika arrintaas waxay ugu dhacday cudurrada noocan ee ahlulkitaabka waxay ugu dhaceen biannahum kaanuu waxay iyagu ahaadeen yakfuruuna biaayaati illaah ilaahay aayadihiisiibay ka gaaloobayeen wayaqtuluuna alanbiyaa nebiyaashii ilaahayna way dileen bikayri xaqin gardaray ku dileen daalika arrintaas waxay ugu dhacday cudurradaasi bimaa casaw macsiyaday sameeyeen sababteeda wa kaanuu yactaduun waanay xaddiina way tallaabeen oo way xadgudbeen ilaahay saasuu kaga warrama waxaa rabbi ugu bushaareeyey dadka muslimiinta ah siba wakhtiga aayaadku soo degayeen yuhuud badan baa joogtay madiina oo nabiga la deganayd calayhi salaatu wasalaam hanjabaadda ayay isqaadqaadi jireen waatii aynu soo maraynay nebiga inay ku yidhaahdeen carabtan aan dagaalka aqoonideed ereeriyatay yay ku hodin annagu waxaanu nahay dad dagaalka yaqaana haddaynu kulannana na tacrif annana rijaal ragga dhabtahay ah inuu annaga yahay baad garan ilaahaydaa wuxuu tilmaamay taas inay beenta goolaaftooda iyo hanjabaadoodaas inaan laga baqin markaas alla wuxuu ihi lan yaduruukum ilaa adan waa afxuma un waxay keenaan cay aydin caayaan cay inuu gaal islaam ka joojiyo lagama yaabo mar qur-aankay caayayaan mar nebi maxamed bay caayayaan calayhi salaatu wasalaam mar islaamkay caayayaan mar diintay caayayaan mar dadka muslimiinta ah xamlu dicaayahooda iyo xaqiraadoodu ma joogsado mar walba uu soconaya marka alana waa afxumo inay afxumo un tahay waxaa muujinaya dee dagaalkii waa lagaga xoog badanaya ilahay baa sidaan tilmaamay wain yuqaatiluukum yuwalluukum uladbaara uma laa yunsaruun haddii la dagaalamo xagga dambey jeedinayaan alla wuxuu uhi laantum ashaddu rahbatan fii suduurihim min allah dalika biannahum qowmun laa yacqiluun qowmun laa yafqahuun laa yuqaatiluunakum jamiica ila fii quran muxashanatin aw min waraa'i judur ba'suhum baynahum shadiid taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa dalika biannahum qowmun laa yacqiluun cabsida ilaahay ka qabaan waxaa ka badanta idinka idinka qabaan waa markii raggu noolaa markii raggu rag ahaayee haybadda uu lahaa raganimadiisa iyo shahaamadiisa iyo taqwadiisa markuu lahaa weeye wailaa haddaan sidaa la odhan imika sida kale isu rogtay sida kale isu rogtayoo cabsida aynu ilaahay ka qabno ama muslimku ka qabato iyaga ka qaba badan mar alla marka arrimahooda lasoo qaado erkiya dhulkay naga soo eegayaan armay qumbulada inagu dhuftaa armay sidan yeelaa waxaanay ahayn baa laga dhigaya waxaanay ahayn waa nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markaa diinta ka baydhaan ee dunyada adduunyada doorataan ilaahay haybadii ayuu ka saarayaa cadowga qalbigiisa markaasaa idinku ka haybadaysan doontaanoo isbeddelkaasaa dhacaya xagga dambe idiin jeedinaya nin weynoo cararay waajib haystay ka cararay baatidiisii ka cararay naftiisii la cararay dabajeedintaasi ceeb inay ku tahay baa rabbi uu muujinaya uma laa yunsaruun taasi waa jubn waxa fulaynimada la ydhaha iyagu asal u yahay waxa fulaynimada la ydhaahdaa qofka muslimkaa asal uma ahee iyagu asal u yahay waayo qofka muslimkaa wuxuu ku xisaabtamaya haddii diintiisa iyo dalkiisa iyo maatidiisa loogu yimaado waxa uu la baqdaa inay tahay adduunya la-aan iyo aakhira la-aan labadaasuu ku xisaabtamaya wuxuu ogyahay hadduu dhintana inuu shahaado helayo hadduu noolaadana inuu cisi helayo ixda alxusnayn waxaa haddaba rabbi uu xusay nimankan iyaga ah kollayba inaanay nabadgelayn siiba yuhuudda inay ilaahay ku xidhnaadaan ay shahaataan ay mu'miniin noqdaan iyo inay ummado kale dabada ka galaan waa labadaa mid duribat calayhim udilla dilladu waa dulligii dulli iyo daciifnimo iyo xaqiraad ayaa lagu ayaa dushooda la saaray duribat alkhayma ayaa la ydhaha taambuuggii baa la dhisay marka sidii wax dulligani uu ku dul dhisan yahay ayaa nasku uu dhigaya dullinimo iyo diinla-aan isleh dullinimo iyo yahuudiba yahuudinima isleh labadaas waayo qof malcuun oo nacdalani dullinimo ka dhammaanaysaa ma jirto dhaqaalo kastaba ha haysteen xoog kastaba ha lahaadeen dullinimadaas way laasimsanta waaya ilaa bixablin min allahi wa xablin min annaas hadday ilaahay xadhiggiisa cuskadaan dee daciifnimadaas way ka bixiyo dad wanaagsan bay noqon hadday xadhig bani aadam qabsadaan dabada ka galaanna waxay ismoodi doonaan inay aqwiyo yihiinee awood leeyihiin dullinimadii asalkaadi way haysataa laakiin iyagaa muuqaalkooda wuxuu egaanayaa inay awood heleen waa taasoo waad arkaysaayoo dee imminka waxay ku nool yihiin waa xablin min annaas yuhuuddu yuhuuddu waa ummadaha waxyaaba ay kaga duwan yihin waxaa ka midabaa laydhaha waa dad isku xidhanoo mutabaasikiina maslaxadooda daraaddeed waa dad eh, fursadaha iyo jaaniska ka faa'iidaysta dad takhtiid samaysto oo mustaqbal dheer ku xisaabtama weeye waa taa iminka aada arkayse yurub america kii madax noqdaaba iyagaa u sansanqanaya leanno dhaqaalihiibay hayaano warbaahintiiba hayaano baanankiiba hayaano dahabkiiba hayaano kullu dalik tii waxay keentay in mid waliba uu iyaga iska dhiso wa xablun min annaas bixawlin min annaas ba iminka ku noolyihin bixawlin min allahi way dhaafe xadhig ilaahay ma haystaan dowladahan aynu leenahay maxay u raaceen ay muslimka uga helinayaan yuhuudda iyagiiba khadyaan taagan iyagiibay dhakada ku sitaan oo ay xambaarteen oo la ildaran marka waa xablun min annaas xadhigaasna wuu go-aya yow min alayaam in cidlo laga helayu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo dhagaxa iyo xajarku qaylin doono wabau biqadabin min allah wabau biqadabin min allah ba wuxuu qaatay oy dusha u riteen ay xambaarteen cadhoweyn oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay qadab waa marka hore cadhada si lacnada uu ka xeel dheeriy mar labaadka waxaasuu nasiib u helo xambaartay haddii la yidhi wax yar maaha mar kale wa duribat calayhim ilmaskana miskiinnima la saaray dhaqaalaha ugu badan iyadoo yuhuudiga uu hayo ayuu qalbika faqiir yahay qalbika faqiir wey sidaa darteed baa dadka waxooda u dabaaciyaya sidaa darteed bay yidhaahdeen adduunyada waxalla waxa lacag maraya ama waxa lagu xiibsanayo ama ha la xawilayo ama ha lagu tijaaraynaye waa inaan wax ka goosanaa baanankana lacagtu marka ay wareegaysa marayso ee atijaara alcaalamiya caanka ku ah isbaaray u dhigteenoo halkaasaa laga goosanaya waa faqriga haya daraaddeed waxaa bani aadamka bay goosanayaan saas almaskana waa miskiinnimo aan faaruqayn taasaa ribada ugeys taasaa qishka ugeys taasaa diinta inay iibsadaan ugeys baleeg hadda in diin la-aantaasi ugeysada ilaahay u caddeeyo dalika biannahum kanuu yakfuruuna biaayaati illah wayaqtuluuna alambiyaa dalika bimaa casuu wa kaanuu yactaduun waa afar arrimood diin la-aan bay ilaahay aadihiisii bay diideen nebiyaashii bay laayeen macsiyay la yimaadeen waanay xadgudbeen marka dad shaydaan wey shaydaan ku shaqaysta waaya nimankaasaasa ilaahay uu ku sifeeyey dhaqanka noocanihi waa dhaqanka ilaahay uga digaya dadka muslimiinta inay ilaahay doortaan oo aanay shaydaan dooran inay xaqa doortaan oo aanay baatil dooran inay aakhiro doortaan oo aanay adduunyo dooran ummadda islaamka suu ilahay la doonayo waxa haddaba aynu soo tilmaanay qur'aanku inuu ina barayo mar walba in cadaaladda la ilaaliyo marka cid wax laga sheegayo cadaaladda ha la ilaaliyo haba yaraatee cidda wanaagsan ee ku dhex jirta yaa la gadi yaa la ilaawin yaa laga takhallusi laysuu sawaa'a baa qur-aanku yihi laysuu may ahanin ahlukitaab sawaa'an kuwo isku mida maaha xumaantaa lasoo sheegay kuma sina min ahli اlkitaab kuwa ahlukitaabkaa yuhuudiya nasaara waxaa ka mid ah ummatun baa ka mid ah koox qaa'imatun taagan yatluuna akhriyaya aayaati اllaah ilaahay aayadiisa akhriyaya aanaaءa allayl habeenka qaybihiisa habeenka saacadihiisa wahum yasjuduun iyagoo sujuud ku daraya sara joog tukanaya wa yuminuuna waxay rumaynayaan ahlukitaabka muuminiinta ahi yuminuuna billaah yuminuuna billaah ilahay bay rumaynayaan walyowmi alaakhir iyo maalinka dambe wayaamuruuna bilmacruufi waxa wanaagsanna dadkay faraan wayanhawna can ilmunkar waxa xunna way diidaan wayusaaricuuna fi lkhayraat xalla waxa wanaagsan bay u dheereeyaanoo cid uga dheeraynayn wa ulaaika min asaalixiin kuwaas waxa ay ka mid yihiin dadka wan wanaagsan bay ka mid yihiin asaalixiin wamaa yafcalu wixii ay sameeyaan kuwaas oo min khayrin wanaaga ah, falan yukfaruu lagama qarinayo lagama dhaafayo wallaahu caliimun bilmuttaqiin ilaahay waa dadka taqwada leh ogsoon oon cidina u sheegay sidaasaa la doonaya dadka marka la qiimeynayo ciddii khayrla waa inaan la raacinin qofka loo sharwadeena iyadoo ay isku qola yihiin inaan lagu raacin iyadoo ay isku deegaan yihiin inaan lagu raacin iyadoo ay isku asxaab inaan lagu raacin laakiin dadka la saaro miisaanka sharcigu saaray marka muhiimkaa ah wey wa ilaa kale dee cadaaladii meesha ka baxaysa ilaahayna wuxu uhi waidaa qultum facdiluu walow kana daa qurba marka hadalleediin cadaaladda ogaada hadalkiinu yuu ka tagsanaanin cadaaladda cadho ku haysaa yay ku dhaafin cadaalada taasi nasku wuu ina barayaa marar badan baynu ku celcelinay dhaqankaa odhanaya koox hebel ama reer hebel khayr male dad xun weeye dhaqankaa aynu iska dhaafno oo qofku ha eego qofka wanaagsan iyo qiimayntiisa saa qur-aankuba yuhuud intii wanaagsanayd uga soo reebay sidoo kale qofku haddii uu wanaagsan yahay laakiin dhaqamo xun uu leeyahay ama meelo uu ku xun yahay waa inaan la wada tuurin intiisa wanaagsan waa lagu jecelyahy intiisa wanaagsan waa lagu qaadanaya intiisa wanaagsan waa lagu qiimaynaya inta xunna waa lagaga beri noqonaya waayo qur-aanku waxa uu leeyahy faman yacmal miqaala daratin khayran yarah waman yacmal miqaala daratin sharan yarah waa waxa u yar waxa u yara khayra lagu qiimaynaya waaya ahlulkitaabkii waxa ka mida baa ilaahay uhi dad culimo ahoo kitaabkii ilaahayna ku camal falay habeenkiina cibaadaysanaya aayaadka ilaahayna akriyaya min ahli kitaabi umma qaa'ima mabay badnayn inta yuhuudda ka soo islaamtay iyo inta kiristanka ka soo islaamtay mabay badnayn way iska koobnaayeen in kooban bay taariikhdu tilmaantaa oon badnaynba marka loo eego ummadda kiristanka ee wakhtigaa noolay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummadda yahuudda ee wakhtigaa noolay way yaraayeenba inta islaamtay intiibaa ilaahay ummad uu ku tilmaamay leannahu qofka wanaagsani ee wanaaggiisa xaqiijiya isagoo keligiiyabaa loo bixin karaaba ummadba isagoo kooxa iska daayo inna ibraahiima kaana umma ummad buuba ahaa buu ku nebigaa nebi ibraahim la idhaahdaa keligii baa ummad lagu sifeeyey leannahu sifooyinka wanaagsanee ummad ku kala tagsan buu koobsaday isagu ummad baa ka qiimaheeda leh waxa ilaahay uu ku ammaanay qaa'ima way taagan cibaadada u taagan aayaadka ilaahay bay akhriyaan aanaa alleyl aanaa waxa wey saacaat leyl wahum yasjuduun marka way taagan yihiin aayaadkay akhriyaan way sujuudsan yihiin maxay isugu biyo shubanayaan salaatuleyl bay tukadaan qur-aanku intee oo intee oo intee oo jeer ayuu ummadda ku ammaanaa ama ku dhiirigeliyaa cibaadada habeenkii cibaadada habeenkii sidaasaa nabigana calayhi salaatu wasalaam ay waajibba ugu ahaydba ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waan waaqwamu qiila hiya ashaddu laka hiya ashaddu waan waaqwamu qiila wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka iyadoo siyaado ku aba ah. man kaurat salaatuhu bاlleyli istanaara wajhuhu bاnnahaar qofka haddii cibaadadiisu habeenkii badato maalintiibuu iftiimaa nuur baa ilaahay uu siiyaa waa cibaadada dadka kala kaxaysa waxaa ku ammaanaya asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigay ku ammaanayeen xasaan <clears throat> buu ahaa baan filaya yabiitu janbahu can firaashihi ida stafqalat bilmushrikiina almadaajicu nabigu habeenkii dhinaciisu dhulka ma qabto dadka kaflada haysaa marka ay buufta hayaan ee hurdadu ay la tagtay waxba aanay maqlayn aanaa alleyl aqoon-yahanka cilmiga ku camal falay lahay uu ku ammaano inay cibaadada habeenkii aada iyo aada u badinayaan rabbuna subxaana aman huwa qaanitun yaquul aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbih qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab iyaga aqoon-yahana iyaga caqlile iyaga saasaa nasku u ammaanay waxay rumaynayaan ilaah iyo aakhiro nasku saasuu isu raaciya qofka ilaahay rumaysane aakhire ma diidi karo qofka ilaahay rumaysane aakhire ma ilaawi karo qofka ilaahay rumaysane wuxuu ku talagelayaa aakhire inuu ilaahay sortaagayo walaysa baynahu wa baynahu turjumaan iyadoona cidi u kala turjumayn wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar waa labadii yuhuudda laga waayay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil waa la nacdalay reer banu israa'iil maxay calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam nebiyaashaasoo dhan baa nacdalay dalika bima casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuh labisa maa kaanuu yasnacuun yafcaluun mise yasnacuun yafcaluun waaya marka halkaa waxaad ka arkaysaa dhaliishii ay yuhuuddu lahaayeen bay saxeen nimankani muminiintaani taasay saxeen waxaa ka mid ahaa raggan asxaabii loodhan jiray cabdillahi bnu salaam uu nabigu tilmaamay inuu yahay ahlu janna dhulka guudkiisa soconaya culimmadii yuhuudda maalin soo fadhiistayoo nebigu wuxuu ihi kitaabkiini akhriya intay akhriyeen bay gacmaha saareen aayadihii wixii ka horreeyey wixii ka dambeeyna akhriyeen nebigu wuxuu ihi been bay sheegeen asxaabigaasi nebiga isagoo la hadlay wuui been bay sheegeen munaafiqa xun halkaa uu gacanta ku hayo ka qaade aayaddii uu qarinayaa soo baxa marka ya'muruuna bilmacruuf wey wixii wanaagsanaabay saaxiibyadooda kala farayaan wa yusaaricuuna fi lkhayraati waulaa'ika <clears throat> min asaalixiin wayusaaricuuna fi lkhayraat khayr loogama dheereeyo wamaa yafcaluu min khayri falan yukfaruuhu wallahu caliimu bilmuttaqiin wixii khayray sameeyaan laga qarin maayo falan yukfaruuhu ogabay kufrigu markiisa hore waa qarin kafara bimacnaa satara kaafir waa saatir ilaahay xaqiisii buu qariyey iyo waxaan qarsoomayn buu gacmaa saaraya saasaa ilaahay waa maanay nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ummadaha hore ka ka soo islaama inuu laba ajri leeyahy kitaabkii hore iyo nabigii hore u rumeeye ajri buu ku leeyahay kitaabkan iyo rasuulkan u rumeeyena ajri labaad buu ku leeyahay in aladiina kafaruu kuwii gaaloobay buu lahay lan tugniya canhu waxba kama tari doonto amwaaluhum xoolahooda walaa awlaaduhum iyo ubadkoodu min allaahi shay-an ilaahay xaggiisa waxba kama difaacayaan markuu ilaahay qabsado wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naartay gelayaan dadkaa diin la'aanta ku sugana gaaladii hum fiiha khaaliduun waanay ku waarayaan maxay naartaa maalu maa shay tusaalihiisu waxa uu la mid yihi yunfiquuna fii haadihi alxayaati اddunya shayga yunfiquuna ay ku bixinayaan fii hadihi alxayaati dunya adduunyadan dhexdeeda waxay adduun bixinayaan deeq iyo sadaqa ay bixinayaan wuxuu ka dhigan yahay ka mahali riixin dabayl oo kale ka mahali zarcin asaabatu riix weey dabayl oo kale fiiha sirun waxaa ku sugan dabaysha iyada ah dhawaaq kulul ah, <clears throat> ama qabow aada u daran asaabat waxay ku dhacday xarfa qow qolo beertood ayuuhamadaygaasi ku habsaday qoladaasoo dalamuu anfusahum dulmi sameeyey fa ahlakatu way halaagtay waxay sadaqaysteen kaasoo kaleu la mid yihi wamaa dalamahum allaahu ilaahay dulmi kuma samaynin markuu waxaa ku sameeyee walaakin anfusahum yadlimuun bay dulmiyeen kuwaas naftoodiibay dulmiyeen oo ay ku xadgudbeen waxay ilaahay uu tilmaamay iimaan laawe aakhiro inuu ilaahay haysto wax kasta oo qofku dembiyahow galo rajaa laga qabaa inuu ilaahay ka dhaafo laakiin kol hadduu cudurkaa dilaaga ahi uu ku dhaco ayaan darada badan ahee kufriga ah ilaahay baynu ka magan galnae waxa weeye rajo male qofkaas ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa sidaa darteed bay qofka waajib ku tahay inuu garta iimaankiisu muxuu ku hagaagayaa iimaankiisa muxuu ku nuqsaamayaa iimaankiisa maxaa kobcinaya iimaankiisa maxaa burinaya waa inu gartaa qofku ila waa raasamaalkii keliyaha u lahaa qofku khasaare abadiyaa ku dhacaya dadku uma fiirsadaan iyadoo qofku laga yaabo wax badan oo kale inuu aqoon u leeyahy ayaa caqiidada iyo usuusheedii iyo mubdilaadkeedii wixii burinaya aanu wax badan garanayn marka qofkaas waa lahayst la hayste u daah aan la maarayn karayn wixii dadka adduunyada lagu maarayn jiray hadduu dad ahaa iyo hadduu dunyo ahaa iyo hadduu ergo ahaa intii midna ma jiro in aladiina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shaya ubadkooda iyo adduunkoodu aakhira waxba kama tarayaan ilaahay waxba kama difaacayaan waxaa halkaa ku jira qofka maalkiisuna aakhira u muminka ah. ubadkiisuna u ubadkiisuna u way isu shafaaco qaadayaan dadka isdhala ee iimaanku u walaalayay way isu shafaaco qaadayaan <clears throat> waaya saasay tahayoo hadduu ubad badan leeya wuu jeclaanayaa isagu in naartaba yaa ku gura hadduu ku nabadgelaya taa wuu tamaniyaya hadduu adduun badan leeyana wuu tamaniyaya laakiin ma leh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa baniih intaabuu ka carray wa ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun waxaad isweydiin karaysaa oo talow nimankaasi wax badan baabay adduunyadii markii ay joogeen sadaqooyin iyo waxyaabaabay waa kuwii samafal badan bay lahaayeen oo mararka qaar bay iska dhigi jireen inay naxariistaan oo talo wixii xaggay ka dhaceen waxaas waxa ahaa wax la dhisayayoo hawada lagu binaynayay wax la dhisaya aan lahayn amalka la qabanayo ee wanaagsan waa inuu sees leeyahay wa ilaa uu dumaya marka camalladay samaynayeen baan seaskii iimaanka lahayn waxa hadaba aayaddu ay ku shabahday wixii deeqay bixinayeen ama hay-ad samafala u bixiso ama hakoonnada hay-adaha samafalka qofku ha ku soo shugo ama markuu dhimanayaba ha dardaarmo oo idhaahdo meelaha lagu bixiye waxalla wixii xoolihii badnaaye uu bixinayay waxa ilaahay uu ku shabahay beer beer halkan baxday oo iskaba ladan oo dadku u hanwenyi oo xalayta laga seexdayoo bahal haamadayhi uu ku soo degay dhulka ah, maaragtay bee beeraha ehm, iyo galbeedkaasiibuu ka dhacay bahalkaasi wuxuu wataa dab iyo qabow aada u daran iyo duufaan beertiibuu saa u maray oo waa looma aayaa way gubatayba beerti markii lasoo toosay baa la arkay dabeedna waa dhabana qabsi dhabana hays baa ku dhacay dadka macnaha qofkani beertii wuu beero way dhasho waktiga ugu baahi badnaabaabu taagan yihi ee uu ku jilaalbixi lahaa waktigaasuu waayey kanina aakhiruu soo dhaadhacay oo ilaahay buu hor yimid oo wixii uu sii bixiyay oo dhan ayaan waxba aanu ka hayn waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaaan manhuura ilaahay baa wuxu uhi wax alla wixii ay sameeyeen o dhan intaan u qastaan baabba ka dhigay marka labada shay ee nasku isku shabahayaa waxa weeye waxay bixiyeen iyo beerta ee maaha aha waxa nasku isku shabahayaa waxay bixiyeen iyo dabaysha labada mushabah iyo mush kol haddaad kaa faragto wuxuu waxa uu ka mid yahay min adawaati tashbiih xuruufta wax isu ekaysiisa weeye marka waa inuu jiraa mushabba iyo mushabahu bihi iyo wajhu shabah wax la egaysiinayo mid loo egaysiinayo meel laysaga egaysiinayo marka beertaasaa mushabixiya wixii ay bixinayeenba kii la egaysiinaya beertana waa loo egaysiinaya xagga baaba'ana waa looga egaysiinaya wakhtigii loogu baahi badnaa laakiin ma aha sidan marka daahirka adeegto wixii ay bixiyeen baa dabayloo kale ah waa taam calaa xadfi mudaaf waatay yidhahdaan culamada tafsiir maalu maa shay waxa uu la mid yahay waad ku shabihi karaysa yunfiquuna fii hadihi alxayaati اdunya adduunyada dhexdeeda waxay bixinayaan ee maala wuxuu ka dhigan yahay ka maali riixin dabayl kale dabayshiioo dabeedna ay ku dhacday dabayl caynkaa iyo caynkaas marka ka maali zarcin asaabathu waa beer dabayl ku habsatay dabayshaasoo fiihaa sirun qabow badan leh dabayl qabow badan leh beer ay ku habsatay buu ayuu la mid yahay waxay bixiyeen beertaas siriguna waa qabowga xoogga leh amadayga ama barafka wax qallajinaya asaabadku waxay ku dhacday xarfa qowmin dalamuu anfusa dad naftoodii dulmiyuun bay beertooda ku dhacday beerta haddii balaaya ku dhacday hadday baado waa balaaya dadka ka timi wamaa dalamahum llahu walaakin kaanuu walaakin anfusahum yadlimuun mar walba taasaa taagan insaanka iyo ummadda waxa ku dhacaa goor walba ogowo waxa uu leeyahay uun sabab buu leeyahay sabab ayuu leeyahay waayo macsiyadu waxa ay ka dhigan tahay waa dhibaatooyinka inagu imanaya waxa weeye waa aahaar lilmacaasi macsiyada raadkeedii weeye wa aahaaru lmacaasi fi xayaati alfardi walmujtamac walcaalam kulli intaba raadkii macsiyada ayaa sii muuqanaya dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu wixii ay sameeyeen qaarkii maa layar dhadhansiinaya wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir taa inaynu u dareennaa muhiima ilahay addoomaha ma dulmiyo hadda isagoo haddaanay waxooga samaynoo wax ku samayn lahaa dulmi may noqoteenoo cid waliba marka ay shaygeeda maamulato ay qadinto ee akhirto dulmi laguma sheego waaya <clears throat> arrimaha haddaba aadka u muhiimka ah ee nasku in fara badan uu qur-aanka kariimka kariimkahay soo arooriyo waxaa ka mid a ah ataariikh taariikhda taariikhdaasoo qur-aanka intiisa badan ay ka warramayso taariikhdaasoo midina wakhtigii hore rususha ay tahay midina wakhtigii nebi maxamed ay tahay calayhi salaatu wasalaam oo xataa nebigiiyo asxaabtaa waxay u baahnaayeen wakhtigii hore ee islaamka bilowgiisii dhacdooyinkii soo maray in looga sheekeeyo marka dambe oo la ydhaha bal cajalada dib u celiya wixii maalinkaa iyo maalinkaa iyo maalinkaa kusoo maray waa shay aada muuqaal u arkaysa muuqaalnima ile ku hayeen oo kasii cajo badanyin kaas taariikhda in fara badan qur-aanku ka warramana waxaa ka mida taariikhu lghazawaat dagaalada iyo taariikhdeeda waa siraaciyo legdan jiro oo muuqaal ah oo kii hadalka ahaa marka laga soo gudbaabaa kan loo gudbaya oo la gelaya waa taariikh tusinaysa xaq awood waayeyna inaanu soconaynin baadilkuna wax celiya hadduu waayo inaanu joogsanaynin taarikh tusinaysa oo muujinaysa wey waa sunat اllahi almaadiya fi khalqi wa fii ardi dhulka ilaahay taariikh soconaysa marka waxaa soo dhow aayaadka dambena ka warrami doonaan dagaalkii la oran jiray ghaswatu uxud baa aayaddaa ka bilaabmaya boqol iyo koob iyo labaatan intan hore tamhiid ayay u tahay hadaba tamhiid bay u oo qisadaas iyo dagaalkii beder laftiisa xoogaa aayadaha laftigoodu ay dhowr aayadood ishaari doonaan si kooban oo la leeya inta kan ka walaacaysan hadda ka horeba waa ku oo isku xidhkaa ilahay uu ku samaynayo iyo iska barbardhigaa mowduuc ka soo horeeyo oo gogoldhigu abaa dhowrkan aayadood ay ka warramayaan oo ah muwaalaat lmu'miniin wa mucaadaat lkaafiriin qofku inuu kala garto yaa gacalu ah yaa se nacab ah yaad u ah xigto yaase shisheeye u ah inuu taa kala fahmo inuu garto maxay xaq ku leeyihin dadka ilaahay awliyadiisa u ah maxaa xaq qofka saaran inaan arrimuhu iskaga dhex daadanin oo mid shisheeyaana aanu walaal ka dhigan ku walaalana aanu shisheeye ka dhigan waa qiyaas saxa ayaa quraanku ina siinayaa oo in fara badan adduunyadu imika ay ka baydhsantahay baalmarsantah markii diinlaan lagu dhacay waaya waxa haddaba rabbuna tabaaraka wa tacaala u yeedhaya ummadda islaamka ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeye muminiinta ahaayow dadkii imaan laga helayow laa tattakhiduuha samaysanina bitaanatan dad sokeeye ah oo min duunikum aan idinka ahayn oo shisheeye ah shisheeye sokeeyaha ka dhiganina iinaan laawayaala laa ya'luunakum idinka hakan maayaan idinka gaabsan maayaan oo idinka dayn maayaan khabaalan fasaad khabaalan dhulbi-isnimo iyo aafo waduu waxay jecel yihiin dadka gaalada ahay maa canitum ay canatakum waxalla wixii dhibaato idinku ah maa canatum maa canitum mashaqadiinna qad badat wayba soo muuqatay albaqdaa nacaybshiyihii min afwaahihim afkooduu ka soo kabacaya waxbaa ka soo neefneefaya nacaybshiya wamaa shayga tukhfii suduuruhum laabahoodu waxay qarinayaana ku hilan akbaru wuu ka wen yahay ka soo baxay qad bayanaa lakum ulaayaat hadda aayadaha aad baanu idinku cadcadaynaynaa buu ilaha yidhi in kuntum tacqiluun haddaa wax garanaysaan haa hooy antum idinku ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwa sow muslimkaa ilahay uu ishaaraya tuxibuunahum waa jeceshi walaa yuxibuunakum iyagu idinma jecla wa tu'minuuna bilkitaabi kulli qur'aanka dhammaantii baa rumaynaysa ama kutubta dhammaantood iyagu mase rumaysna waidaa laquukum marka ay idinla kulmaan imaanlaawayaashu qaaluu waxay idin leeyihin aamanaa muminiin baanu nahay waxba ma leh dadku waa isku diin qura ilmo bani aadam wey waidaa khalow marka ay isku gooni noodaan caduu waxa ay qaniinayaan calaykum lijlikum idinka daraaddiin calaa idin qabaan alanaamil faraha macnaha xubnaha min alqaydi calaa ay qabaan darteed afartay dhexda ka qaniinaya inaydaan adhaxda ka jabin awgeed qul waxaad muutuu dhinta dha biqaydikum cadhadiina la dhinta cadho ku dhintoo wadnuhaydin wada goosta u habaara ina allaha caliimu bidaati suduur ilaahay baa ogsoon laabaha waxa ku suganoo nooga warramay waxaa qabtaan cudurkoodii iyo xanuunkay u qabaan ummadda islaamka ilaahay uu ka warramay wuxuu idhi in tamsaskum xasana haddii wanaag yar heshaan wanaag yare hadduu idin taabto diin iyo duunyo tasu'hum way xumaynaysaa aad bay uga xumaanayaan wain tusibkum sayi'a hadday balaayo weyn idinku habsatana yafraxuu biha markaasay farxayaanoo la bushaaraysanayaan wain tasbiruu haddaa ilaahay haddaa sabirtaan watattaquu haddaa cabsataan laa yadurukum waxba idin yeeli maayo kayduhum shirqoolka ay wadaana isdaba joogaa shay-an waxba idin yeeli maayo ilaahay idin jooga inna allaha ilaahay bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitun isagaa koobay oo fashilinaya warbixin ka cajo badan maad arki <laughs> waa warbixintii ugu dambaysay wey dee hana odhanin intuu ku baceeyo war ilaahay soo kale inagu diray ummadihii caalamka hogaaminayay <laughs> sida dadka qaarkood ay odhanayaan ama shaydaanku nooca uu durbaanka u garaacay war haddii kuwan sidooda loo akhriyo iga walla inaan gaaladii ama ina ictiraafi lahayd ama mucaawanada ina siin lahayd inaan waxba ka soo hadhayna midba meel buu ka dhacaya <laughs> carabta u sheegeena waxay yidhaha haddaad doonaysaan inaynu heshiino aynu dee saaxiibno dee aayadahooda jihaad midhabaa manhajkii ardayda ku jira kii jaamacadiiyo sekondariyadiiyo waxbarashadii dee iska rifa oo meeshooda ha ku egaadeen laakiin dee manhajkan waxbarashadii dadka soo saaraysa ka saara way dhacday inay ka saareen wadamada carabta in badan oo ka mida manhajkoodii la bedelay manhajkii manhaajta qaarkood baa kudaafadaha lagu tuuray ama badaha la dhigay ila waa barasaabo meel fadhiyo layl cas baa ku baxaya oo lagu shidaya waxaa laleeya hadaad saa yeeli weydo dadkanaad godobta ka gashay baanu soo fadhiisin kursiga in adeerkaagii aad eriday baanu kursiga soo fadhiisin doonaa adna wad carari ka tegi doontaa meesha waxaa yeela waxaa yeela waxaa yeela saasa ilaahay uga warramay subxaanahu wa tacaala waa mucjisaadka qur-aankay ka midta ah. inuu ka war inahu yucabir camaa fii suduur laabaha dadka waxaa ku sugan inuu horteenna keenayo skriimkaa horteennuu keenaya qur-aanku laabta munaafiqa waxaa ku sugan laabta kaafirka waxa ku sugan ummadaha shisheeye waxaa qarsanaya marka sidaasaa ilahay u tilmaamayo xaqiiqo dhaba ayuu horteena keenayaa subxaanahu wa tacaala dadkan uu ka waramaya waa dad aan iimaan lahayn oo gaalo marka qofka kolkuu qofku qabo cudurkaa kufriga iyo gaalnimada ah dareenka noocani wuu jiraa dareenka noocani wuu jiraa qofkan wuxuu ku nacayaa inaanu raacaynin wuxuu isagu raacayo qofkan wuxuu ku nacayaa isaga oo arkaya inuu ka wanaagsan yahay laakiin aanu samayn karaynin wuxuu samaynayo qofkan wuxuu ku nacayaa isaga oo mustaqilah oo diintiisii iyo ilaahiisii iyo aakhiradiisiiba mustaqil u ah oo aan tabac ahayn oo aan ciddaba soconin ayuu ku nacayaa marka sidan ilaahay uu ka warramayaa wax jiro weeye qofka muslimka ahina had iyo jeer inuu ka baraarugsanaado walaaga noocan oo kale ilaahay uu ka digayo iyo kalgacalkan iyo qofkii inuu dareemo inuu yahay kani kii sokeeyaha u ahaa kii naseexaysa ka talinayay kii mustaqbalkiisa hayay kii diin u sixi lahaa kii midnimo u sixi lahaa waxaasoo dhan inaanu qofku aamini wey waaya haddii ummadaha caalamka ku nooli dee nebigu waa qaybin jiray oo qaarkood wuu la dagaalami jiray qaarkoodna wuu la heshiin jiray taasi wuxuuna la xidhiidhaa kolba maxaa maslaxad u ah dadka muslimiinta ah maxaa maslaxad u ah ayaa lagu xisaabtamaya waa mucaamala xagga siyaasadda laga wada dhaqmayo xagga dhaqaalaha laga wada dhaqmi karo mucaamalada wanaagsan qofka muslimka isagaa tusaale ku ah laakiin xuquuqda dadka muslimiinta ay isku leeyihiin gaar ahaan inuu ummado shisheeye la siiyo imaalaan bay dhexalsiinaysaa dadka yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanata min duunikum qur-aan baa ku soo degaya had jeer qofku marka uu xaqay dadka muslimiinta ahi ku leeyihiin uu gaal siiyo xaqa dowladda islaamka ahi ay kugu leedaya madaxdaadu markaad gaal siiso xaqa ay kugu leeyihiin ehelkaagu markaad gaal siiso waxaa ka soo degaya intee oo aayadood oo isdabahaya waaya suuradda la ydhaha laa tattakhid ama suurat lmumtaxina nin waraaq qoray bay kusoo degtay xaatib ibnu abi baltaca la ydhaah waraaqunbuu qoro reer makunbuu qoray hal kelimadunbuu ku qoray nebigu wuu soo socdaayo feejignaada mar maxaa kugu kalifay carruurtiibaa meesha iga joogtayoo waxaan isidhi bal inay kuu dhowraan oo ay yidhaahdaan ninkaasi gacan buu inagu leeya ciyaalkaan uga warramo ilaan afadiiyo ciyaalku waa inkaar marka aad xaqooda kii markaad ku gadaysa khatar badan baa meesha ku jirtay fulaynimo badan bay geesiga u saabaan dee intee oo aayadood ah suuradda akhri ilaa dhamaadka bilowga ilaa dhammaadka mawduucaasay ka warmaysa laa tattakhiduu biaanatan min dunikum biaanada waxaa la idhaahdaa laaskooradda aan idhaahno garanka shayga hoosta kuu xiga shayga dharka qaybina waxaa la ydhaha dihaar qaybina waa shicaar qaybta kore iyo qaybta hoose marka biaanadu waa intaa xagga hoose xigta jirkaaga xigta marka wax kugu dhegsanoo ku soo xiga oo sokeeya ah, yaa ka dhigan min duunikum dad aan idinka ahayn wey min duunikum qaar aan idinka ahayn bidaanaha ka dhigan sirtaada yuu helin ceebtaada yuu helin nasiixaha ka doonin tusaale yuu kuu noqonin tusaale meel quraa laga dhigan karaa horumarka adduunyada iyo wixii maslaxad ummadda islaamka ay ku xaqiijinayaan laakiin diin iyo akhlaaq iyo wax kale oo ummadnimo ah maya ummadda islaamka hataa tusaale ku ah wuu sababeeyey ilaahay markuu yihi bidaanay dhigan dhiganina dad xigta wuu sababeeyey wuxuu ihi laa yalunakum khabaalan laa yaluunakum erayo luqaadaa ku jiraan kugu celceliya idinka idinka dayn maayaan khabaalan khabaalku waxa weeye waa fasaad fasaad xaggee jooga fasaad dadka la fasahaadiyo qoysaska la fasahaadiyo dowladda la fasahaadiyo awoodda dadka muslimiinta ay leeyin la fasahaadiyo wadamada islaamkaee maanta iska taagan suuriya iyo suudaan iyo wadamadaa iska dhisan ee caalamka marka iclaamka aada dhegaysato waa wadamo dadkii laayay oo gumaaday oo balaayo baa iska taagan yihiin marka ay ka warbixinayaan ciraaq iyo bahashan kale tii kala sheysa iyaduna aan afghanistan markay ka warramayaanna cadaalad iyo dimuqraadiyad baa jira cadaalad iyo dimuqraadiyad soomaaliyana ku daro kusoo biirtee cadaalad iyo dimuqraadiyad ayaa jirta dadku dimuqraadiyaddii bay imika bislaadeen ingiriisi bay aada ugu hadlaan dumarkiibaa dabadda usoo baxayo macallimaada maxaanku dhahdaa halkaasaa laga wadaya waxaa ka dhacayana dee wadiga la dubanayo maalintiiba shan qof dimuqraadiyad baa ka jirta laa ya'luunakum khabaala wasadaqa allah ilahay baa sheegay subxaanah macnaha waaqicii kaaga markhaati furaya abarka qur-aanka ay waaqicu kaaga markhaati furaya wadduu maa canidtum dhibaatadiinnuun bay jecelyihin maada waa masdariya wadduu canatakum dhibaatadiinay jecelyihin nebi maxamed ilaahay muxuu yihi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum waxa ku adag oo kaleed ku ah waxa dhib idinku ah waxaa nebiga dhibaya idinkana uu idin dhibaya waxaa islaamka dhibaya qofkii muslima wuu dhibaya waxaa islaamka dhibaya gaalkuu ku raaxaysanaya nebi muuse iyo nabi haaruun muxuu haaruun ku yidhi muuse ku soo boodayoo nin dee yar adag buu ahaayoo foodii madaxii garku qabtayoo dabeedna war maxaa reer banu israel walaa tusmit biya alacdaa war walaalow cadowgu yuu nagu farxine isii daa buuli yuu nagu farxine isii daa kasta oo la idhaahdo muslimkii intaasaa ka dhintay muslimkii way kala tegeen muslimkii way iskhilaafeen farxad ayaa loo dhimanaya waduu maa canid arax jabkiinunbay jeceli qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wamaa tukfi suduuruhum akbar cadhadu waxay ka soo neefneeftay afkooda waxaa se laabtu qarinaysaa ka weyn oo qofka bani aadamkii la idhaahdaa waxa had iyo jeer oo cabiraya af ka sheegaya waxa ka badan waxa uurka ee uu kala shiilayuu le talo kan ma soo daysa talo kan ma joojisa naftu u miisaamayso marka waxaa nacaybshiiyo nacaybshiiyo marka la idhaahdo de waa qofkan inuu ku farxaya waxyeeladaada waa inuu ka xun yahay sidan dee aayadda qaybta dambe ayla ilaahay ku fasirae nacaybshiyiibaa muuqaal uu ka bixiyey wax kastaoo dadka muslimiintaa dhibaato oo ku dhaca way ku farxayaan wax kasta oo wanaag ahoo ay helaanna way ka naxayaan way ka naxayaan iminka caalamulislaami waxaa la yidhaahdaa haddii waddan walba ay u madax bannayn lahaayeen masar iyo suudaan oo qura haddii loo madax bannayn lahaa ama dowladda mastar oo keliya inay wax beerto caalam islaami oo dhan kun milyan oo ku filan lahaa laakiin lama ogora wax beeraan bal dad loo diidayo inay wax beertaane dowladaha khaliijku shidaalkay soo saaraan faraha badan inay beerageliyaan iyo inay warshadogeliyaan iyo inay xoolo noolgeliyaan lama ogola waxaa la leeyahy shidaalkii waa soo saarteen waanu idinka iibsanay intaa isbeerbaar ku qaata intaana dayuuradaha iyo dabaabadaha kharaabay ku qaata intaana daaraannu ku dhisayna daaruhu markay toban sano gaadhaan way kharaabtay waa duminaynaa tu kaleanu ku cusboonaysiinaynaa dadkaa shidaalkaasi wuxuu ka dhammaanayaa halkay ka bilaabeen iyagoo taagan oo aan warshadna lahayn horumar dhaqaalana lahayn bartii iyagoo taagan inageenaa xayraanka ahee ee furinkiiyo cunayna ehna iska sidii caadiga ahayd isaga noole dhirta shidanayna ayaa ka nolol basiidsan nolol mustawo rafiica oo sare aday gaadheen laakiin aan bays iyo asal toona lahayn waxay xidhanayaan waa loo soo dhoofinaya umada waxay cunayaanna waa loo soo dhoofinaya so sidaasunba intay inaguna nah waxaynu sugaynaa uun dee badda soo maraya dhar iyo dhuuniba marka cumuuman waxa aad arkaysaa waxaanoo dham inay ku salaysan yihiin nacaybshiiye ummaddanoo istaraatiijiyad dheerah Eh, sidaa nasku uu ay aada u cadhoodeen kuwa madaxdooda ayaa arrimahan oo kale ka soo neefneefaya straatiijiyadday leeyihin muslimka saasaanu yeelan tallaabadaasaanu ka qaadan saasa qad bayanaa lakum laayaati in kuntum tacqiluun waa saba waxa ilaahay uu tilmaamayaa ummadda ummadda siduu ilaahay ugu warramay iyo saanay uga qaadanin dadku wardoon yaray dirteen ama cid ay ku kalsooyin bay warka ka qaata ilaahay boqorka ahana kamay guddooman qad bayanaa lakum ulaayaati in kuntum tacqiluun waa arrin u baahan caqliyad weeye haa antum ulaa'i tuxibuunahum walaa yuxibuunakum haa antum ulaa'i kucelcelintaas maxay tilmaamaysa waa soo jeedin iyo baraarujin haa hooy antum idinku haa ulaa'i iyo haa ulaa'i weeye haa antum ulaa'i intaasaa istaba taala haadu waa xarfu tambiih oo baraarujin bay tilmaamaysaa antum ulaahi iyo haaulaahi kuwaasow tuxibuunahum walaa yuxibuunakum yaanay sax ahayn tuxibuunahum walaa yuxibuunakum idinku waa jeceshihiinoo laakiin iyagu idinma jeclabaa ilahay wey jacaylkoodii wuxuu keenay ubadkeennii iyo ooriyaheenii siday igaarsi u lahaayeen ummadaha shisheeye een diin iyo imaantoonahayn in bad ay liqdo oo la soo korinaya lagu tabcay badu ay liqdo bad dadkii soo korayay iyo mustaqbalkii ummadda baddaa liqaysa jannada ay gaadhsii meeshaa barafku ka dhacayo waaya iyaguna walaa yuxibuuna waa dad mutakhalifiinoo de waxay naga sheegayaan adiga arkaya markuu xaggooda ka yimaada isna la buufinayo ee la leeyahy cudurkii laga buufiyo watu waa taas waa qiimayntii ijtimaaciga ahayd axmaqnimo iyo caqli xumay ku tusaysa iyo jiritaan xumo qofkii oo cid nacaysa ka daba dhacay wa tu'minuuna bilkitaabi kullihi idinku kutubtao kitaabkaasi waxa weeyaan mar haddii ashaasi ay jinsiya tahay wa tu'minuuna bilkutubi kulliha idinku kutubtii ilaahay oo dhan wada rumaysteen iyaguna way diidayihin qur marka isku diin may hidin weeye qur-aanka haysataan iyagu way diideen idinku laakiin diintii ilahay o dhan rumaysan waidaa laquukum qaaluu aamanaa markay idinla kulmaan aamanaa bay leeyiin kuma adka iyaga waayo qofku mar haddaanu diin hagaagsan u raacayaa jirin inuu maantana iska ashahaato berrina iska gaaloobo wuxuu doono iska idhaahdo ku doonaba ereygu doono iskala odhan inuu kula tukadaa waxba dhib kumale gaalka isagoo muraadkiisa kaa fushanaya istraatiijiyadooda ka midta munaafiqiintii madiine kula noolaa nabigana saas ahay waxay odhan jireen iska ashahaato la mucaamaloodoo si aa uga dhex furisaan ujeedooyinkiinna dee marka la joogtaanna la wada marka xaggan timaadaanna waa idinkii waidaa khalow kolkay isku gooni noqdaan caduu calaykum alanaamila min alkayd waxay qaniinayaan idinka daraaddiin anaamisha waa xubnaha min alkaydi cadho ay qabaan daraaddiin yaa qofku marka had iyo jeer uu ciilan yah uu cadhaysan yahay waxyaabuu ku cabiray ka tahay inuu ama debinta qaniino ama farta qaniino wallaahi waxaan kugu sameeya farta dhexda ka qaniinayso lamay farta inaad dhexda ka qaniini marka wax uu doonaya qofka isku hagaagi waayo uu qaadan waayo ama kaag daraaddeed buu farta qaniinaa markaad aragto qofkiio farta qaniinay isagoon sharax kale ku siinin waxaad ka garatay inuu kan muraadkiisii waayo afka dhul ku dhuftay caduu calaykum alanaamila min alghayr qul muutuu biqaydikum hadda saa u habaar kii habaari lahaa baan lahayn muutuu biqaydikum ayaa la odhanaya ina allaha caliimun bidaati suduur in tamsaskum xasanatun tasuuhum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha qur-aanka ladaa'ifkiisa iyo jawhartiisa iyo macaanidiisa waxa soo saari kara in macnaha luqadu bixinaysa loo fiirsado macnayaasha luqadu ay bixinayso cilmiga balaaqada inta badan ka warrame eh ayaa muujinaya ladaa'ifka qur oo inta badan cilmiga sarfiga la ydhahda wuxuu ka warramada la ydhaha kelmadda dhexdeeda iyo awalkeeda cilmu naxwa kelmadda aakhirkeeda laakiin mafhuumka jumladaasi ay bixinaysa macaanida kelimaadka inta badan cilmi almacaani baa ka warrama marka labadan eray xasanadiina ilaahay wuxuu dooray tamsasku sayi-adiina wuxuu ilaahay u dooray tusibku labada eray way kala duwan macnuhu waxa weeye nimankaasi cadhada idiin qabaan iyo siday uga xun yihiin horumarkiina iyo siday afku inuu aqoonsataan adhaxjab ku dhaca u jecel yihiin in tamsasku hadday idin taabato uun xasanatu wanaag yar un hadduu idin taabto in yaroo horumara haddaa heshaan tasuhum way xumaynaysaa sida xooluu marka ariga hurumbuhu ku dhacaa gangan madoobi ka kacaya markaasaa la isu baxaya markaasaa la isu baxaya nin dhaweyd bay ka warramayeen filistiiniyiintiiba makay isugu yima kuwii iskhilaafsanaaba makay ku heshiiyeen kow dowlad baan wada dhisaynaa dabeetana jawaabahay soo bixiyeen gaaladu waxa way bal ka fiirsan waxa ka soo baxa heshiiskaasi taxadirla looga fiirsanaya taxadir taxadir haddii lagu dhaho laga xumaaday wey marka tamsaskum xasanatu in yaroo wanaagaa hesheen tasuuhum xumaan laysu baxay wa in tusibkum sayi'a tusibkum waxay tilmaamaysaa haddii balaayo weyn idinku habsato yafraxuu biha kuma farxayaan balaayo yar ilaa balaadaasi ay idin naafaysay duubiyada idin goyso tusibku markaasay ku farxayaan ilaahii iyaga abuuray ee innagayna abuuray ee waktina aanu ka qarsoomayn ee waxba odorasayna wixii tegiya waxa soo socda isku sii ogsanaaba saa uga warbixiya laakiin maxaa lagaga gudbaya wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shaya sabir baa loo baahan yahay laga sabro horumarkooda oo laga sabro xoolahooda oo laga sabro hanjabaadooda oo laga sabro dabadhilifin loo noqdo halkay qaarkood qaar muslim sheeganaya maanta halkii sidii ilaahay u raaci lahaa qofkuba iyaga u raaco iyagiibuu muqtadiyan ku yidhi marka in iyaga laga sabro waxa noocaasa in laga sabro oo ilaahay laga cabsado oo ilaahay laga baqdo kaydkooda waxba idin yeeli maayo laakiin haddii ilaahay laga cabsan waayo oo laga sabri kari waayo iyaga dee way ku cabi dadka meeshay la maraanna dee waa la yaabi laa yadurukum kayduhum shay-a ina allaha bimaa yacmaluuna muxiiq ilaahay baa waxay samaynayaan koobay wallaahu min waraa'ihim muxiid ilaahay waxoodoo dhan buu koobay marka halkaa nooc bushaaraa baa ku jiro oo nimankaasi waxba idinmay turhina ilaahay baa leedihi ummadda islaamka hadaatiin waa run wa sadaqa allah taariikhda caalamka marka dib loogu noqdo ummad kasta oo ummaduhu ay u midoobeen adduunyada waa laga saaray manay soo noqon ummada islaamka mar kastoo loo midoobay kufto way soo kacdaa kolka taarikhda dib loo akhriya waxaa la ydhaha waa ummatun tamrudu walaa tamuut waa ummad bukooto laakiin aan dhimanin intay bukato ayaa bukaankeedaa sii kala daranoo marna sagxadday tegaysa mar meel dhexay tegaysa laakiin aakhirka way soo toosaysaaba siduu nabigu ku bushaaraynaya calayhi salaatu wasalaam ilaa iyaguna ay u hadheen marka dambe Ah, ciribta wanaagsan ilaahay uu siiyey in allaha bimaa yacmaluuna muxiid marka kaydkooda haddaanu ilaahay fashilinayn ah, waxa shirqoolka maanta soconaya ee kala dambeeya ee mid dhow iyo mid dheer leh haddaan ilaahay kala tuuraynin oon ilaahay ummaddan u maqnayn oo iyaga awoodooda ay ictimaadayaanu lagu halayn lahaa waxba kama hadheen halkaasaa dabeetana markuu ilaahay ka digay ka noocaasa waa la isweeraraya waa la isku maqanya makaasaydin isgarab taagay mise nebi maxamed iyo asxaabtiisa wey ka idinla joogaa mushrig leh ee yuhuudi leh ee dabcaabud leh waa ka noocaasa haddaba isagiiyo rasuulkiibaa ishelaya waa la ysku maqan yahay makaasaydin isbarbar taagay mise ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muminiinta waid hadawta min ahlika tubawiu lmuminiina maqaacida lilqitaal haddaba ka warran xaaladii dagaalkaasi bilaabna halkaasaynu ku dayn doonaa insha allahu